alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira su-aal baa waxay tilmaamaysaa nin baa yidhi waxaan furay haweenaydaydii ayaan furay iyaduna way jeceshahay xuquuqdeediina waa u dhammeeyey inaan soo ceshado ayay jeceshahay anna niyadu ma hayo ma ku dambaabaya haddaan markaa haddaan soo ceshan waayo jawaabtu waxay tahay kuma dambaabaayo xuquuqdeedii inuu dhammaystiray oo uu sheegtay inuu dhammaystiray waa shay fiican hadday saasi dhab tahay yacni kuma dambaabaayo laakiin waxaa fiican inuu iska sabro oo iska soo ceshado waayo dee cidda dambe uu gursan doono inay markaa uga fiicnaan doonto ma oga waa sida u fiican hadduu liajli ilaahi ugu sabrana waxaa laga yaabaa inuu cawil khayr qaba ilaahay ka siiyo saynu hore u soo sharxnay wa casaa an takrahuu shayan wayajcal allahu fiihi khayran kasiira allah wuxuu ihi waxaa laga yaabaa inaad shay nacdaan ilaahayna uu khayr badan shayga dhexdiisa ka yeelo marka sabirka uu ku sabro wuxuu ka helayaa khayr buu ka helayaa xagga sawaabka iyo xagga cawilkalaba waa ka helayaa hadduu liajli illaahi ugu sabro mana oga cidda marka kale marka uu dooran doonaa inay uga fiicnaan doonto ma oga markaa saas waa sida fiican laakiin hadduu markaa yeeli waayo dee kuma dambaabaayo hadduu soo ceshan waayo waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati nisaa baynu ku soo jirray aayadaha inoogu dambeeyey walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa wa in tuslixuu wa tattaquu fa ina allaha kaana ghafuuran raxiima waa soo sharaxnay waxaana markaa laynoo sheegay islaaxu inuu wanaagsan yahay wa in tuslixuu aayadda ka horraysayna waa tilmaamaysaba islaaxa falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa waasulxu khayr wasulxu khayr waxaa lagu fasiray in la yidhaahdo sulxiga ayaa ka wanaagsan oo ka khayr badan min alfurqa kala tagga ka wanaagsan culamada qaarna macno caamay u fasireen oo waxay yidhahdeen asulxu khayr waxaa laga tilmaamayaa sulxiga muslimiinta dhexdooda la islaaxiyo haddii labadii zawjaynkaha ay yihiin iyo hadday markaa muslimiin kale yihiinba waa khayroo waa khayr badany waa islaaxu daati lbeyn oo macno ka caamsan bay ku fasireen macnihii aayaddu ku saabsanay macnihii aayaddu ku saabsan macno ka caamsan ayay ku fasireen markii horena sulxi baa la soo sheegay falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa oo markii hore wuxuu aha munakkar markii dambena waa la macrifeeyey wasulxu khayr qaacidada akhlabigii waxay ahayd haddii nakiro la soo sheego isim nakiro ah haddana isagoo macrifaa laga dambaysiiyo wuxuu noqonayaa yacni kii la soo sheegay machuudkaha buu noqonaya ya kaasuu noqonaya inaa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan calaykum kama arsalnaa ilaa fircawna rasuula facasaa fircawnu rasuula rasuula iyo alrasuula fircawn baanu rasuul u dirnay markii hore waa nakira laga dhigay kama arsalnaa ilaa fircawna rasuula waa munakar facasaa fircawnu rasuula markii dambena macrifa laga dhigay al baa la geliyey wuxuu noqonayaa rasuulka uu caasiyey fircawn waa rasuulkii la soo sheegay machuudka ahaa wa cahdi dikri wa cahdi dikri waa kii la soo sheegay marka qaacidada noocaasi waa akhlabi in la yidhaahdo waxa weeye haddii isim marka hore nakiro lagu sheego marka dambena isagoo macrifo ah la sheego wuxuu isla noqonayaa isla kiibuu markaa noqonayaa hadduu isagoo macrifaa la soo celceliyana isla kiibuu noqonayaa haddii isagoo nakiraa la soo laba goorceliyana wuxuu noqonayaa hayr alawal kii hore midaan ahayn qaacidada saa tilmaamaysa waa ahlabiy waa akhlabiya wey ee waxaa jira min hayri ilghaalib nakiro la soo laba goorceliyo oo isla caynul awali ah iyo marka waxa weeye macrifo markaa la keenay nakiro dabadeed oo markaa yacni noqoto macno ka caamsan macnihii hore marka calaa haada culamada u fasiray waasulxu khayr in la yidhaahdo asulxu bayna azawjayn khayrun min alfurqa sidaa u fasiray waxay ku socdeen cala alqaacidati alaghlabiya qaacidadii aghlabiga ahayd oo waxay yidhaahdeen sulxigani waa isla kii la soo sheegay machuudka aha weeye sida kale maray oo yidhi markaa sulxiga islaaxu daati lbayn muslimiinta dhexdooda in la islaaxiyo la hagaajiyo hadday bayna zawjayn tahay iyo hadday markaa cid kale tahayba eh, waa khayr oo macnaha caamka u fasiray waxay ka dhigeen min hayri haalib inay halkani noqonayso khayrunna waxaa loo fasiray laba siyood in la yidhaahdo waxay ka khayr badan tahay khilaafkeeda oo sulxila'aanta ah iyo in la yidhaahdo waa khayr min alkhuyuur marna eh, tafdiil baa loo fasirayaa ismu tafdiil marna waxaa loo fasirayaa mujarad alwasfi nooca la yidhaahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabi marka calaa hada wuxuu noqonaya waa khayr khayrarka ka mid a ama yani waxa weye khilaafkiisuu ka khayr badan yihi wejiga horaana sii fiican oo in la yidhaahdo waa tafdiil ahaan loo fasiro ayaa fiican laakiin xagga zawjeynka marka looga jeedo mar walba mar baa firqadu khayr noqotaa mar walba markaysaga yacni isukeenku khayr ma wada noqdo waxaa jirta mar iyo ka dhalanayo fasaad ka dhalanayo oo bimacnaa waxa weye dawo ayna lahayn meeshu xaalka noocaasa waxaa laga yaabaa dee inay markaa iska kala tagaan haddii uun markaa waxay dembi uun kala kororsanayaan oo wanaagaanu ka dhalanayn yacni markaa furqada markaa u dhaanta halkay isku cadaab mudan lahaayeen saas aawadeed buu aayadda kale allah u yidhi wa in yatafaraqa yugni illaahu kullan min sacati hadday kala tagaanna waa marka dee laga maarmi waayo saas markaysa markaa dee ay fiican tahay mid walba ilaahay yacni markaa fadligiisa iyo haninimadiisa ayuu markaa kaaftoon kaga yeelayaa oo wuxuu ku kaaftoomo ilaahay siinaya marka shareecada islaamka talaaqu dee xaaraan ma aha waase laga fiican yahay laakiin markaa mid xaaraana ma aha halka marka waxa weeyaan markaa gaalada qaarkood ay qabaan in markaa kala tagu aanu markaa bannaanayn oo agtooda xaaraanba ka yahay xaaraanba agtooda ka yahay yacni marka talaaqu mar buu dawan yahay marka waxa weeye ha ahaado mid marka mubaaxa laakiin waa laga fiican yahay waa mid laga fiican yahay oo labada qof markaa ama waa si wanaagsan waa inay u wada joogaan fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ama dhaqan wanaagsan waa inay ku wada dhaqmaan ama si wanaagsan waa inay u kala tagaan ama si wanaagsan waa inay u kala tagaan aayadda kale allah wuxuu inoo sheegayaa mulkiga cirarka iyo dhulka iyo waxaa ku suganba inuu ilaahay mulkiyo cid aanayna la lahayn wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa dardaaranku ilaahay ummadii hore iyo ummatu muxamed ba u dardaarmay oo ah taqwada walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah oo dadka dhammaan ilaahay wuxuu u dardaarmo amray taqwada ayuu amray in allah laga baqo taqwadana waxay culammadu yidhaahdaan waa imtisaalu awaamir illahi waijtinaabu nawaahi waa in awaamirta ilaahay iyo wuxuu ilaahayna faray la farsoomo lala yimaado wuxuu inaga reebayna laga reebtoomo culamada qaarna waxay ka cabbireen meeluu ilaahay kaa doonay waa inaanu kaa waayin meeluu kuu diidayna waa inaanu kugu arkin bimacnaa aana tegin ilaa haddii wax lagu diiday aad markaa la timaaddo ilahay waa kugu arkayaa marka aanu kugu arkin waxaa loo jeedaa aanad la iman macnaha saasaa looga jeeda wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa haddii allah laga kufriyo in allah markaa wax dhiba aan loo geysanayn ilaahayna aynay dhibtaasi u sababayn nuqsaanna aynay ku keenin laakiin kufriga dadku kufriyaan ama qaarkood ay gaaloobaan iyagun bay dhibaysaa haddii ay markaa allah wada rumayn lahaayeen oo ay wada caabudi lahaayeenna ilaahay mulkigiisa waxba kumay kordhiyeen hadday ka wada kufrin lahaayeenna ilahay mulkigiisa waxba uma dhimeen yaa cibaadii low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulki shaya yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulki shaya xadiisulqudsiga muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi dar nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ka soo wariyey inuu allah haddii insigiinna iyo jinkiinna iyo kiinna ugu horreeyey kiinna ugu dambeeyey dhammaantiin aa wada noqon lahaydeen ninka idinku taqwada badan qalbigiisoo miidhan aa wada yeelan lahaydeen atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum atqaa qalbi rajulin maxaa loo jeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbigiisoo miidhan halkuu taqwo ka joogay leebalka haddaa wada gaadhi lahaydeen muttaqiin aad noqon lahaydeen dadka ugu taqwo badan oo leebelkaa taqwadoodu wada joogto fardan wa taqdiiran kulligood hadday addoommadu saa noqon lahaayeen insigiiyo jinkuba oo ruux kufriya aan la helin ruux taqwadiisu yartay aan la helin maa zaada dalika fii mulkii shaya mulkigayga taasi waxba kuma kordhiseen ayuu allah yidhi addoommadaydiiow ayuu allah yidhi haddii insigiinna iyo jinkiinna iyo kiinnii ugu horreeyey kiinnii ugu dambeeyey dhammaantiin aa wada noqon lahaydeen calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum ka idinku gaalnimada badan qalbigiisoo miidhan ah wada yeelan lahaydeen yacni qalbiga ibliis afjaru rajul waa kuma waa ibliis ya yacni ka idinku markaa fujuurka iyo gaalnimada badan qalbigiisoo miidhan haddaa wada yeelan lahaydeenoo kulligiin wada gaaloobi lahaydeen weliba gaalnimadana qimada ugu sarraysa a ka wada gaadhi lahaydeen kulligiin oo mid gaalnimadiisu intaa ka yar tahay aan la heleen maa naqasa dalika min mulkii shaya mulkigayga waxay ka nuqsaamin lahayd ma jirto marka waxaa loo soo celcelinayaa walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard waa aragtaan aayaadka oo ku soo noqnoqonaysa ya saddex goor baa lagu soo celiyey waxaa markaa laga tilmaamayaa ilaahay wax alle waxaa yeelaysaan ma jirto kufrigaa la timaadaana ilaahay waxa u dhibi maayo allah waxa uu yidhi in yasha yudhibkum ayuha annaasu wayaati biaakhariin in yasha hadduu dooni lahaa allah inuu idin tagsiiyo oo idin halaago yudhibkum waa idin tagsiinayaa ayuha annaasu ay yaa ayuha annaasu dadow wayaati biaakhariin wuxuu keenayaa dad kale ayuu keenayaa badalakum idinka bedelkiina dad kale ayuu keenayaa wa kaana allaahu calaa dalika qadiiraa wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaa daalika qadiira arrinkaa mid awooda ayuu ahaaday oo u awood badan oo hadduu dooni lahaa dhammaantiin ilaahay mar keliya inuu idin wadan halaago ya marra waaxida beddelkiinana markaaba la keeno qaar kale rabbi qaadir buu ku ahaa hadduu dooni lahaa ya in yashaa yudhibkum hadduu doono waa idin wada tagsiin lahaa beddelkiinana qaar kale u keeni lahaa laakiin ma doonin yacni dadkii shay fa shay bay u tegayaan laakiin in yasha yudibku maxay u dhacaysaa mar keliyo la wada halaagaayo ayaa laga tilmaamaya taasna ilaahay ma doonin man kaana yuriidu hawaaba addunya man kaana ku kastoo ahaaday yuriidu mid doonaya hawaaba adunyaa abaalmarinta adduunyo iyo ajarsiinta adduunyo fa cinda allaahi allah agtiisa waxaa ku sugan sawaabu dunya walaakhira sawaabka adduunyo iyo ka aakhiraba allah agtiisa ku sugan yahy wa allahu allah wuxuu ahaaday samiican mid maqal badan oo basiiran arag badan ayuu ilaahay ahaaday man kaana kii ahaaday ama man kaana ku kastoo ahaaday yuriidu mid doonaya bicamalihi camalkiisa la doonaya dunyaa ku doonaya sawaabadunyaa ajarka adduunyada iyo abaalmarinta adduunyo fa cinda allaahi allah agtiisa ayuu ku sugan yahay sawaabuddunyaa abaalmarinta adduunyada gudaheeda lagu abaalmarinaayo iyo wal aakhirati aakhiro gudaheeda in lagu abaalmarinayaba wuxuu ugu sugan yahay liman araadahu cidda doonaysa oo camalkiisii aakhire iyo adduunyaba in laga sawaabiyo yacni markaa raba ama aakhire in laga sawaabiyo raba laa cinda hayrihi yacni cid kale oo aan allah ahayn agtiisa kuma sugnaa sawaabka adduunya iyo ka aakhiratoonna falima yatlubu axadukum alakhasa muxuu doonayaa u dalbayaa axadukum midkiin alakhasa ka labada liita sawaabka adduunya iyo sawaabka aakhire labada waxa liita sawaab addunya abaalmarinta adduunye ayaa liidata marka labada kii liitay oo sawaab addunya ah muxuu markaa u doonayaa camalkiisa ugu doonaya oo ugu dooni waayey labada ka koreeya oo sawaabal aakhir ah wahalla talaba alaclaa muu doono markaa ka koreeya abaalmarinta nooca koraysa muu doono biikhlaasihi lahu ikhlaaska camalka uu ilaahay u saafiyeelaayo oo u baraxtiraayo muu ku doono xaysu kaana matlabu goortuu ahaaday wuxuu doonayaa laa yuujadu ilaa cindah midaan laga helayn allah agtiisa mooyaane cid kale aan laga helin oo waxa uu doonaayo qofku dee allah agtiisunbuu ka helaya waayo sawaabka adduunya ka aakhiraba allah baa bixiya wanaagga adduunya wanaagga aakhiraba allah baa bixiya marka saas aawadeed yacni muxuu camalkiisa adduunye ula doonayaa muxuu dad inuu isku tuso ugu doonayaa yacni muxuu markaa u dooni waayey yacni markaa sawaabka ilaahay oo aakhiro weliba markaa camalkiisa ugu raadin waayey iyo wejiga ilaahay iyo sawaabka aakhiro wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday samiican mid maqal badan oo basiiran arag badan buu ahaaday acmaasha saalixa markuu qofku la imanaayo waa inuu la yimaadaa liajli illaah ikhlaas waa inuu la yimaada camalka waa inuu allah u saafi yeelaa oo ilaahay wejigiisa u sameeyaa ula yimaadaa wejiga ilaahay ku raadiyaa sawaabka aakhire ku raadiyaa innama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa niyada marka laga hadlaayo waxaa looga hadlaa laba siyood oo niyadu waxay u qaybsantaa niyat cibaada iyo niyat lmacbuud waa laba qaybood labadaba xadiisku daliil buu yahay niyat lcibaada waa maxay waata sida badan fuqahaad ka warramaan camalka cibaadada waa in loo qastayaa waa in la yidhaahdo camalkii waa in la niyeeyaa oo cibaadadii niyadii waxay samaysaa maxay waa tamyiizu alcibaadaati can ilcaadaat wa tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacd yacnii camalkii baa la niyeynaya niyadaasi waxay faa'iidaynaysaa cibaadadii iyo caadadii bay kala soocaysaa laba shay oo suurada isaga eg muuqaalka baa waxay u dhici karaan marna cibaado marna caado maydhashada markaa janaabada laga maydhanaayo ama maydhashada markaysaa loo maydhanaayo yacni liqusli ljumuca maydhashadii jumcada yacni qofku isagoo maydhow marna wuxuu u maydhan karaa yani lilnadaafa marna wuxuu u maydhan karaa liltacabud lirafci iljanaaba ayuu mar u maydhanaya waa niyo cibaade mar kale wuxuu u maydhanayaa yani ligusli yowmi aljumuca guslu yowmi aljumucati waajibun cala kulli muxtalim jamaahiirtu waxay qabaan sunna mu'akada inuu yahay laakiin daa'ifa min ahli ilcilmi waxay qabaan inuu waajib yahay labaduba laakiin maxay isku waafaqsan yihin haddii la waa sunne mu'akada maydhashada jumcada la maydhanaayo sida madaahibta badankoodu ay qabaan iyo haddii la yidhaha waa waajib waxay isku waafaqsan yihiin labaduba inay tahay cibaado maydhashada jumcada la maydhan waa cibaado marka dee dadka qaarkood intay maydhaan baa laga yaabaa inay u maydhaan lilcaada niyatu tacabud allah ay ugu dhowaanayaan ayna u maydhan maxaa ka maqan niyadii cibaadada marka eh, niyadii maxaa lagu helayaa waa tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat cibaadaadkii bay ka soocaysaa caadooyinka oo shaygu inuu caado noqdiyo inuu cibaado noqdo niyadaa kala saaraysaa marna niyadii maxay samaysaa tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacd cibaadaadkii bay qaarkeedba qaarka kale ka soocaysaa cibaado suurada isaga eg ayaa marna waxay tahay faral mar waxay tahay sunne hadday faral tahay waxay tahay mar adaa mar waxay tahay qadaa hadday faral tahay mar waxay u dhacaysaa markaysa markaa inay tahay duhur mar inay tahay casar mar inay tahay cishe haddamaarta mid waliba afar ragcadood laakiin intaasoo dhan maxaa kala saaray waxaa kala saaray yani niyadaa kala saartay laba ragcadood buu tukanayaa marna wuxuu u tukanayaa sunnihii subaxa ka horreeyey marna wuxuu u tukanayaa yani salaadii subax ya waa tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacdin in marka labada ragcadood marna faral noqdaan marna sunno noqdaan mar adaa ay noqdaan mar qadaa ay noqdaan waxaa kala soocaya maxay niyada taas waxaa layahay niyat lcibaada layahay niyatu camal ama niyatu cibaada cibaadadii baa la niyey nooc labaad baa jirto niyada ah nooca labaad waa maxay waa niyat lmacbuud ka la caabudaayo in la niyoodo waata ikhlaaska laga cabiro marna cibaadadii baa la niyoonayaa marna oo kaliya in lagu caabudaayo oo wax shirkiya aan la gelinayn laa akbar walaa asqar laa riyaa walaa sumca walaa wax kale ayn looga jeedin liajli illaah bas liwajhi illaah faqad ya ayaa loola imanaya waa niyat lmacbuud waa ikhlaasta laga cabiro arbaabu suluuk waatay ka warramaan labada noocba waxaa u daliila xadiiska inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imri'in maa nawa adilo kalena waa leeyihi adilada ikhlaaska ku soo aroortay waa niyat lmacbuud bay ku saabsantahy macbuudka in la niyoonayo wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin facbud illaha mukhlisan lahu ddiin calaa kulli xaal man kaana yuriidu sawaab addunya fa cinda allahi sawaab dunya walaakhira allah agtiisa markaa sawaabka adduunya iyo ka aakhiraba agtiisa ayuu ahaaday bimacnaa waxa weeye ka adduunyo keliya ha ku dalbina haddaba camalkii lisawaab alaakhira bes waa sida sii fiican hadduu ka maarmi waayo waa inuu qasdu alakbar ama alqasdu alacdam waa inuu noqdaa lisawaab alaakhira sawaabka aakhiro qasad yaro ku daba lamaan uu noqon karaa adduunyada lafteeda inuu ilaahay sawaab kugu siiyo laakiin qasad la simanka kale ma aha yaa maxaa la rabaa camalka wanaagsan markuu qofku la imanaayo ama uu inuu la yimaadaa lisawaabi alaakhira faqad inuu ilaahay aakhiro ku ajar siiyo uu naar kaga badbaadiyo uu janno ku geliyo uu kaga raalli noqdo ya oo qasduhu lwaxiid uu yahay kaa ama waa inuu noqdaa alqasduhu alacdam u fiirsaada qasdigiisa weynaanshaha badan mid yaro kale waa ugu daba ladhan laakiin kiisa weynaanshaha badani waa maxay waa lisawaabi alaakhira qasdi tabaciyaa jira oo markaa maxay ah inuu ilaahay masaaibkii dhibaatooyinkana kaga ilaaliyo yani markaysa markaa caafimaadka ugu ilaaliyo yani markaa dhibaatooyinka kaga ilaaliyo wanaag ku siiya adduunyada ilaa ajarka wax ka mida ah adduunyada waa lagu helaa wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi laakhirati la asaalixiin nabi ibraahim markuu ilaahay sheegay wa aataynaahu ajrahu fi dunya ajarkiisa adduunyadaan ku siinay yani wax ka mida ah loo jeedaa wa inahu fi laakhirati la asaalixiin aakhirana saalixiintuu ka mid ahaaday maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa inuu marka isagoo ilaahay dartii camalka uga jeeda haddana wuxuu uga dan leeyahay keliya ay tahay adduunyada inuu ilaahay baraaro iyo wanaag ku siiyo dhibaatooyinkana kaga ilaaliyo bacdunaas baa acmaasha saalixa wax ka mida ula imanaya lisawaabi dunya faqad sadaqa badan buu bixinayaa laakiin sadaqada muxuu uga dan leeyahy dadka qaar waxay uga dan leeyihiin inuu ilaahay xoolaha ugu barakeeyo xoogga ugu ilaaliyo xawada ugu ilaaliyo taranta xoogga dhibaatooyinka kaga daafaco balaayada kaga daafaco yacni marka aakhire inuu sawaabul aakhira ku helo bacdu nnaas markaysaga kuma doonayaan laakiin sadaqada badana uu bixinaya wuxuu uga jeedaa inuu ilahay xoolahana ugu barakeeyo balaayooyinkana kaga ilaaliyo yacni marka xoogga iyo xoolaha iyo xawada iyo taranta iyo wax walbana markaysaa markaa uu ugu kordhiyo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen hadday caynkaa tahay oo lisawaabi alaakhira markaysaa meel laba ayna ka soo gelin aakhira waxba kumale camalkaa waxba kuma leh waayo adduunyo keliyuu u sameeyey ya man kaana yuriidu xarsa alaakhirati nazid lahu fii xarsi waman kaana yuriidu xarsa adunya nu'tiihi minha wmaa lahu fi alaakhirati min nasiib aayadday u daliishadeen beerta aakhiro kii doonaya waxaa loo jeedaa sawaabka aakhire nasid lahu fii xarsi waa mudaacafada loo labanlaabaayo waman kaana yuriidu xarsa adunya nu'tihi oo bimacnaa camalkiisa wuxuu uga jeedaa lisawaabi dunyaa hadda ilaahay dartii waa wala yimi laakiin lisawaabi dunyaa buu u sameeyey oo uga jeedi aakhire maba soo gelinba ya nu'tihi minha wax ka midaanu siinaynaa wamaa lahu fi alaakhirati min nasiib macnaha caynkaasa alcallaama ibnu rajab kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam aad buu ugu balballaadhiyey xadiisu niya markuu sharxaayo inama alacmaalu binniyaat wa kadalika shuraaxu kitaabi tawxiid cidda camalkiisa adduunya uga jeeda markay baabkaa sharxayaanna waxa weeye iyaguna markaa waa tilmaameen yacni markaa nuquusha markaysa markaa ibnu rajab hadalkiisu ka mid yahayna waa soo naqliyeen marka labada qasad waa inaan la simin ama qasduhu lwaxiid waa in laga dhigaa lisawaabi alaakhira laakiin sawaabka adduunya waddada ha kugu timaado lakiin adigu waxaad u samaynaysaa lisawaabi dunya yaanu noqon ama hadduu noqonaayo waa inuu noqdo alqasdu alacdam bisawaab alaakhira man kaana ku kastoo ahada ah, yuriidu mid doonaya bicamalihi camalkiisa la doonaya sawaab addunyaa sawaabka adduunye uga jeedo o u doonaaya oo bimacnaa inuu ajar adduunye ku helo bas buu camalkiisa uga jeedaa fa cinda allahi sawaabu addunya waalaakhira fa cinda allaahi allah agtiisa ayuunbuu ku sugnaaday sawaabu dunya walaakhira marka macnuhu wuxuu dhacayaa yani marka falyatlub bicamalihi yani marka waxaweye camalkiisa ha ku doono yani marka waxaweye maadaama ilaahay sawaabka adduunya ka aakhiraba hayo dee waxaweye markaysa marka allah inuu ka sawaabiyo aakhirana markaysa ha ku doono markaas fa cinda allahi sawaabu dunya walaakhira liman araada waxay ugu sugan tahay cidda markaa doonta oo camalkiisa inuu ilaahay ka sawaabiyo ifyo aakhiraba kaga sawaabiyo doonaya laakiin qasadka markaa weyn waa inuu noqdaa yani markaa ka aakhiro laa cinda hayri yani cid kale agtiisa markaa kuma sugna sawaabka addunya sawaabka aakhiro toona falima yalubu axadukum axadahuma ah, halkan waxaa weeye kollay eh, nusakha qaar waxay qorayaan sida kaley qorayaan falima yatlubu axadahumaa saasaana xaashiyadu ku sharxaysaa oo markaa axadka ayaa mafcuul biheba odhanaya falima yatlubu muxuu u doonayaa axadahumaa labada midkood muxuu u doonayaa alakhasa ka sii liita muxuu u doonayaa ka sii liito alakhasa ah oo adduunyada ah muxuu u doonaya yani ma muu doono muu sii caddeeyey falima yatlubu muxuu doonayaa axadahumaa labada midkood muxuu doonayaa axadkaasoo weliba al akhasa ka liita ah waa sawaabka adduunye eh muxuu raadinayaa camalkiisa ugu doonaya wa hallaa talaba alaclaa ka koreeyo muu doono oo sawaab alaakhira ah biikhlaasii saafiyeelista camalka u saafiyeelayo lahu ilaahay u saafiyeelaayo xaysu kaana matlabu goortuu markaa ahaaday markaa waxa uu doonayaa laa yuujadu mid aan la helayn ilaa cindahu allah agtiisa mooye meel kale aan laga helin marka waxa weye sawaabka aakhira ha raadiyo kaasaa korreeya buu tilmaamaya marka sawaabka adduunya ka aakhiraba waa ilaahay u hayaae ka liita muxuu doonayaa ka korreeye muu doono oo ah sawaab alaakhira camalkiisa uga jeedo wa kaana allaahu allahu wuxuu ahaaday samiican mid maqal badan ka bedelo basira mid arag badan buu ahaaday ama samiican wuxuu ahaaday mid maqal badan buu ahaaday damiirka ku qarsoon ee huwa ah uu godanaayo laga xaaleeyo wuxuu samiican ahaaday basiiran xaal uu yahay mid arag badanna yahay allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kunuu qawaamiina bilqasd kunuu noqda qawaamiina qaar ku kicis badan noqda ama ku kaca bilqisdi cadaalada qaar ku qumo ku kaca noqda shuhadaa'a qaar markhaatiyaala noqda lilaahi ilaahay dartii u markhaati furaya oo xaqa ku markhaati furaya xaqii markhaati markaa ku ahoo yani xaqa caddaynaayo ilahay dartiina u markhaati furaya walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu haba ahaato markaysaa markhaatigu calaa anfusikum nafihiinna markaa mid korkooda ku dhacayso ay isku markhaati furaysaanoo waxa ku gardaran tihiin ama xaqaa haysaan aqiranaysaan aw ilwaalidayni ama labada waalid aa ku markhaati furaysaan walaqrabiina iyo kuwa qaraabada ee dhowaanshaha badana ku markhaati furaysaan kulay taa ku tahay yacni markaa shahaadada xaqa ah caddeeya in yakun ghaniyan aw faqiiran fallaahu awlaa bihima in yakun hadduu ahaaday yacnii ka mashhuudu loo markhaati furaya ama mashhuudu calayhigee lagu markhaati furaya haniyan mid haniya ahaaday aw faqiiran ama mid faqiira ahaaday ka loo markhaati furaya ama lagu markhaati furaya faallaahu awlaa bihima faallaahu allah baa awlaa bihimaa labadaba yani markaa u xaqle ama u dhowaansho badan marka ka faqiirka isaga dacfigiisa daraaddii markhaatida ha ugu kiirina yacni hana ugu ciirina markhaatida ha ugu ciirinina hanigana jacaylkaa jeceshihiin ama maalkiisa daraaddii ha ugu markhaati furina ama isaga waxaweye dee hayn waxayee isaga ku moosa ha iska odhanina falaa tattabicu alhawaa hawada iyo waxaa naftu jeceshahay ha raacina an tacdiluu ay lian tacdiluu inaad cadaalad samaysaan daraaddeed yacnii hawada haw raacina oo min alcadli waa tafsiir tafsiir labaad waa sida jalaalaynku maraya ka labaade falaa tattabicu alhawaa hawada ha raacina an tacdiluu ay lianlaa tacdiluu si aydaan xaqa uga ciilannin yani hawaha raacina waleha waa min alcuduul marna waa min alcadli oo cadaaladii ah marna waa min alcuduul oo iilashada ah marka marka la yaha waa min alcuduul laa ayaa la qadaraya ya laakiin waxa weeye hadday markaa la yaha waa min alcadli waxay noqonaysaa lian tacdiluu ay likay tacdiluu si a u cadaalad samaysaan hawaha uga iilaneen si a u cadaalad samaysaan wain aw tucridu ama aa ka jeesataan markaysaa markhaatiga caddayntiisu afuriba furiba weydaan fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira fa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday bima tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaa mid u aqoon badan buu ahaaday oo idinka abaalmarinaya tahdiid baa ku jiraya hanjabaad yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow aaminuu billaahi wa rasuulih aaminuu rumeeya billaahi allah rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisana sala allahu alayh wasalam rumeeya waalkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kaasoo nazala allah ku soo dedejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa muxamed ah sala allahu alayh wasalam kusoo dedejiyey waalkitaabi aladii anzala min qabl waalkitaabi ay wa jinsi lkitaab iyo jinsigii kitaab yacni markaa rumeeya alladii jinsigaa kitaabo waalkitaab waxay noqonaysaa jinsu kitaab in laga tilmaamayo kutubtii u dhacaysa ilaa rasuullada hore waxaa lagu soo dejiyey kutubo kala duwan qaar magacyadoo laynoo sheegay iyo qaar laynoo sheegin mid walba hmm. marka asha hore waalkitaabi aladii nazala calaa rasuulihi waxa weeye waa cahdiyo oo waxaa laga tilmaamaya kitaabka qur'aanka laakiin waalkitaabi aladii anzala min qabl waxaa looga jeedaa kutubtii ilaahay ku soo dejiyey rasuulladii hore waalkitaabi wa jinsi alkitaab rumeeya oo kutubtii ah alladii kaasoo jinsigaa kitaabo anzala uu soo dejiyey allah min qablu yacni markaa ka hor markaa nebigan ama idinka ka hor lagu soo dejiyey kutubtaa horena rumeeya waman yakfur billaah waman yakfur ku ka soo gaalooba billaahi allah ka gaalooba wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana ka gaalooba wa kutubihi kutubtiisana ka gaalooba kutubta ilaahay wa rusulihi rasuullada ilaahayna ka gaalooba walyowmi alaakhiri maalinta dambe qiyaamadana ka gaalooba faqad dalla dalaalan baciida faqad dalla xaqiiqe waa lumo waa ambaday dalaalan yacni markaa ambasho ayuu ambaday iyo baadi dalaalkaasoo baciidan xaqa ka dheer oo xaqa ka fog ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey umma kafaruu intaa dabadeedna gaaloobay umma aamanuu intaa dabadeedna rumeeyey uma kafaruu intaa dabadeedna gaaloobay uma sdaaduu intaa dabadeedna kororsaday kufran gaalnimo lam yakun illaahu liyakfira lahum lam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin liyakfira lahum ay muriidan mid doonaayo liyakfira lahum inuu u dembi dhaafo mid doonaayo ma ahan walaa liyahdiyahum iyo inuu hanuuniyo toonna ilaahay dooni maayo sabiilan wadda ku hanuuniyo bashir u bushaaree almunaafiqiina munaafiqiinta ugu bishaareeye bianna lahum cadaaban aliima bianna lahum inay u sugan tahay cadaaban cadaab u sugan yahay ugu bishaareen cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman wa xanuujinayaa inuu u sugan yahay ugu bishaareen aladiina munaafiqiinta laga sifaynaya alladiina kuwaasoo ama waa laga bedelayaa ama waa laga sifaynaya haddii laga beddelo waxay noqonaysaa bashir almunaafiqiin bashir u bishaaree aladiina kuwii u bushaareeyey yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni lmuminiin bianna lahum cadaaban aliima saasaa markaa macnuhu dhahay waxaad ugu bishaaraysaa kuwa ka yeelanaya gaalada awliye sokeeye iyo qaar ay jecel yihiin ka dhiganaya ay isu gargaaraan min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokodooda oo bimacnaa wilaayadii mu'miniinta inay siiyaan ka tallaabaya oo gaalada awliye ka dhiganaya iyo sokeeye iyo qaar ay isjecel yihiin waxaad ugu bishaaraysaa bianna lahum cadaaban aliima in cadaab marka uu xanuujiyaa u sugan yahay ugu bushaareen haddii ilah waa laga sifaynayana waxay noqonaysaa munaafiqiintaasoo aladiina kuwaasoo yatakhiduuna ka yeelanaya alkaafiriina awliyaa min duuni lmu'miniin ayabtaguuna cindahum alciza ayabtaguuna ma waxay raadinayaan cindahum gaalada agtooda ma waxay ka raadinayaan alcizata cize miyay ka raadinayaan sharaf iyo halabo ya miyay ka raadinayaan oo ka doonayaan fa ina alcizata lilaahi jamiica cizayo inay ka raadin baa macnuhu dhacay ya way cizada iguma hayaan fa ina alcizata cizada sharafta iyo khalabadu lilaahi allah bay u sugnaatay jamiican yacni markaa xaalay dhammaanteed tahay allah bay u sugnaatay tafsiirka jalaalinka hadda aan la qaar ku kicis badan noqda ama qaar ku kacaaya noqda qaa'imiina bilqisdi cadaaladda qaar ku kacaaya noqda qisdiga waxaa loo jeedaa cadaaladda loo jeedaa qasada waxaa loo isticmaalaa qasada yaqsutu qistan waa min alabdaad mar cadaaladdaa loo isticmaalaa marna dulmigaa loo isticmaalaa jaara iyo cadala labadaba qasada waa loo isticmaalaa marka waxay ka mid tahay ficilada macaanida isku ku kulmaan wa qasada waa cadaalad sameeyey iyo qasada waa dulmiyey mid walba waa loo isticmaalaa marka qaraa'inta lagu kala saaraa waxyaale la yidhahdo al addaad baa jira laba macno isku ayaa lafdi ku kulmaya ama ficila ama isma ya yacni juun waxaa la yidhaahdaa alaswad iyo alabyad labada waa la yidhahdaa waa min aladdaad waxyaalaha isku ka mid tahy qasadana waa la mid iyaduna cadala iyo jaaraba waa loo isticmaala laakiin aqsado markay tahay oo hamzada la geliyo aqsada yuqsidu fahuwa muqsitun iyadoo cadaaladda keliya loo isticmaala cadaaladda keliya loo isticmaala marka qisdi waxaa loo jeeda cadaaladda bilqisdi ay bilcadli cadaaladda ah, qaar ku kacayo noqda ama qaar ku kicis badan cadaaladda noqda shuhadaa bilxaqi xaqa qaar ka markhaati kacayo noqda lilaahi ay liajli illaah liwajhi illaah ilaahay dartii qaar uga markhaati kacayo noqda walow calaa anfusikum ay walow kaanat ishahaadatu calaa anfusikum kulay ku tahay markhaatigu mid nafihiinna korkooda ku dhacaysa oo xaq laydinku leeyahay aad qiraysaan kulay ku tahay yacni markaa xaqa ku markhaati fura ashahaada cala anfus waxaa laga tilmaamaya qiraalka qofku qiranaayo waxa lagu leeyahy ya marka iqraarkii baa shahaado lagu itlaaqay ilaa xaq lagu leeyahay markuu qiranayo iqraar baa la yidhahdaa marka waxaa lagu itlaaqay shahaado inuu isku markhaati furayo si kalena waa loo fasiro isku markhaati furka isku markhaati furayo waxaa la mida bay yidhaahdeen oo ka dhigan hadduu ubadkiisa ku markhaati furayo waayo ubadkiisa isagoo kaley ka dhigan yihin ajiisaga ka mid a marka dee waxaa weeye ubadkiisa xaq lagu leeyahay markuu ku markhaati furayo shahaado waa tahay cala alkhayr waa tahay oo cid kale ku markhaati furaayo haddana ictibaarkiisi waxay ka dhigan tahay sina naftiisi oo kale ay uga dhigan tahay maadaama markaa juz isaga ka mida ay yihiin walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu kulay ku tahay markaa markhaatigu calaa anfusikum nafihinna mid ku kordhacaaya ay tahay tanoo kale waxay ka dhigaan culamada qaar ka xaal bay ka dhigaan oo waxaa macnuhu u dhacayaa xaal walba yani marka ilahay dartii u markhaati fura xaal markaa nafyina markhaatigu ku duldhacaayo iyo xaalan ku duldhacayn fii kulli xaalin fashhaduu calayha ku markhaati fura nafyina maxaasaa ugu markhaati furaysaan bian tuqiruu bilxaqi inaa xaqa qirataan walaa taktumuuhu aydaan qarin marka xaq lagu leeyahay xaqii inaad qirto inaad dembabasta ma aha inaad markaa ka aamusta ma aha inaad qarisa ma aha inaad dafirtaana kaba sii daranba marka qarinta ayaa marka waxay tahay yani marka iyadoo lafteeda dembi ah mm. aw ilwaalidayni walaqrabiin ama kulay ku tahay cidda lagu markhaati furayaa cala alwaalidayni labada waalid korkooda ay tahay in lagu markhaati furayo waxay ku gardaran yihiin lagu caddaynaayo ama xaq ay hayaan markaysa marka waxaa la caddaynaayo in iyagu markaysa marka ay arrinkaa xaqa ah hayaan oo kaa kale gar leeyahay walaqrabiina iyo qaraabada dhow in lagu markhaati furayo kulay ku tahay labada waalid dee waxa weeye xaqa ay hayaan oo marka waxa weye cid ay dulmiyeen ama marka cid ka garle ama cid ay markaa xaq ka hayaan in lagu markhaati furaa cuquuqii soo geli mayso waalidinkaarnimo noqon mayso waa maslaxadooda iyo dantooda weey ya unsur akhaaka aaliman aw madluuman se ma ahayn walaalka u gargaar hadduu aalim yahay iyo hadduu madluum yahayba ya rasuulka waxay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam hadduu madluum yahay garanayo haduu daalim yahay saan ugu gargaaraynaa qaala taxjuzuhu wa tamnacuhu min adulmi fadalika nasru dulmigaad ka qabanaysaa dulmigaad ka celinaysaa u diidaysaa taasaa gargaar u ah yacni qof isagu isdilaya haddaad dilku isdilayay ka qabato soo waxumaa tarin ya dee qof markaa naarta wuxuu ku gelayo la imanaya inaad ka celiso ka qabato wuxuu naarta ku gelaayey oo ku cadaab mudanaayey inaad ka celiso ka qabataa gargaar iyo waxtar bay u tahy marka waalidkii xaqa lagu leeyahay in lagu markhaati furaa waxay soo gelaysaa yani marka waxtar wax loo tarayo oo birigay ka mid noqonaysaa ee cuquuqii markaa ma noqonayso waalidinkaarnimana noqon mayso in yakun haniyan aw faqiiran faallahu wlaa bihima in yakun hadduu ahaaday almashhuudu calayhi ka lagu markhaati furaya haniyan mid haniya ahaaday hodana aw faqiira ama mid caydha ah u ahaaday faallaahu awlaa bihima ilaahay baa labadaba u xaq leh minkum idinka idinka xaq leh waayo isagaa abuurtay isagaana marka waxa weeye yani markaa arsaaqaya wa aclamu bimasaalixihima dantooda iyo masaalixdoodana ilaahay baa u aqoon badan oo idinka idinka aqoon badan falaa tattabicu lhawa marka in yakun haniyan almashhuudu calayhi iyo almashhuudu lahu labada mid walba waa ka suuragal oo hanigii wuxuu noqon karaa mar mashhuudu lahu loo markhaati furay marna wuxuu noqon karaa mashhuudu calayhi lagu markhaati furay faqiirkiina wuxuu noqon karaa mar markaa mashhuudu lahu loo markhaati furay marna wuxuu noqon karaa mashhuudu calayhi lagu markhaati furay marka mid walba waxa weeye labada mid walba u dhici karaa in markhaatiga isaga loo furaayo iyo in lagu furaayo marka afar suura ka imanayso fallaahu wlaa bihima qaacido hore aynu soo sheegnay oo ku saabsan haddii laba isim laysku cadfo oo deedna damiir loo celiyo waxaa qaaliba damiirka in la ifraadiyo mufrad laga dhigo in mufrad laga dhigo ayaa qaaliba waana soo aragnay marka mawdican haddaba marka waxa weeye sidii yani markaa la yaqaanay oo damiir mufrada in loo celiyo lama yeelin ee waxaa loo celiyey marka waxa weye labaa loo celiyey faallaahu awlaa bihima awlaa bihi lama odhan awlaa bihimaa la aw baana la ysgu cadfay maxaa lagaga jawaabayaa hore jawaabta u sheegnay yacni waxaa laga jawaabayaa in la yidhaahdo xaaladan marka waxa weeye labada mid walba labaa ka suuragala haniga waxaa ka suuragala inuu mashhuudu lahu yahay inuu mashhuudu calayhi yahay faqiirkana waxaa ka suuragala inuu mashhuudu lahu yahay inuu mashhuudu calayhi yahay marka waxa weeye labadii markaa mid walba waa loo celiyey sidaasa awlaa bihima loo yidhi maaha aha waxaweye markaa yani biaxadihima ilaa axad bay u noqotaa markaase marka kale hadda axad u noqon mayso waa labada mid walba oo hadda markaysaga saa u qaybsamaya si kale culamada qaar waa kaga jawaabeeno inay yidhaahdaan awdan baa waxay tahay bimacna alwaaw oo waqtiyada qaar bay fii luqati alcarab awdu u timaadaa bimacna alwaaw u timaadaa calaa haada marka saa ay bimacna waaw tahayna waxa waaw la ysugu cadfo damiir eh, laba ah a loo celiyaa falaa tattabicu alhawaa hawada ha raacina waxa naftu jeceshahay fii shahaadatikum markhaatiyiinna ah, markhaati furaysaan hawadiina ha raacin iyo waxa naftiinnu jeceshahay bian tuxaabuu alghaniya eh, lirida inaa ugu xeebataan maa ereyga carabiga ban soomaalinin xeebashadu yani waxa weeyaan waa maaddada weeye waa kelmaddan carabiga wey waa iilad loo iilanaayo loo xaglinayo markaa wey bian tuxaabuu inaa u xeebataan oo u iilataan alghaniya ka haniga ah ugu xeebataan liridaahu raalli ahaanshaha ka raalli tihiin hantida uu leeyahay iyo haybeydaysigaa ka haybeydaysanysaan daraaddeed aw ilfaqiira ama faqiirka a ugu xeebataan raxmatan lahu turaale a u turaysaan u naxariisanaysaan waar waa miskiino isagu waxba ma haystee ha ku furin markhaatiga ah, meelu ka keenaba ma haye meelu ka keenaba ma haye kan waa iska buuxaan marka waxa weeye marka markhaatiga markaysaga ha ku furin insaan la yidhaahdo sax maaha cadliga waa in la maraa mar walba cadliga waa in la maraa lianlaa tacdiluu si aydaan uga ilanin can ilxaqi xaqa uga ilan marka jalaalaynku wuxuu maray laa inuu qadaray lianlaa tacdiluu dee cadligana waa loo baahan in la cadaalad sameeyo marka maxaa loo jeeda cadligii looma jeeda waa min alcuduul markaa jalalaynku muxrkaa wuxuu maray laba tafsiir baa ku sugane ma min alcadli ba mise waa min alcuduul ficilkii waa isu ekaanaya cadala yacdilu cuduulan iyo cadala yacdilu cadlan macnaahaanna waa kala duwan marka cadala yacdilu cadlan waxa weye waa cadaaladdii laakiin cadala cuduulan waa iilashadiiyo leexashadii wey cadala can iariiqi waddadii uu ka leexday ya marka waxa weeye wuxuu u fasiray macnihii cuduulka lianlaa tacdiluu si aydaan uga weecanin can ilxaqi xaqa uga weecan hawaha raacina laakiin tafsiirka culamada kale sida kale ku fasiray laada qadarin maxay yidhahdeen marka falaa tattabicu alhawa hawadii waxa naftu jeceshaha raacina an tacdiluu ay lian tacdiluu likay tacdiluu si aa u cadaalad samaysaan daraaddeed hawada ha raacina haddaa hawada raaci weydaan waa cadaalad samaynaysan markaa laada waxaa la qadarayaa marka lihawaa min alcuduul wain talwuu haddaa qalloocisaan lawaa yalwii waa qalloocinta lawaa cunuqahu qoortiisii buu qalloociyey ya lawa shahaadata shahaadadii buu qalloociyey ya lawaa tafsiira alaayati aayadda tafsiirkeeduu qalloociyey wain talwuu haddaa qalloocisaan ay tuxarifu shahaada shahaadada aad oo qalloocisaan wa fii qira'atin qira'a kalena waxaa ku sugnayd taluu yacni talwu iyo talwu baa labadaba la akhriyey nusa qaar waxaa ku dhacday yacni waawga godaal markaa khata matbuci weeye waa talwi talwu iyo talwu marka waa laba qiraa'o sabci weeye macnahanna waa isku mid weeye wa fii qiraa'atin qira'a waxaa ku sugnaa fii qira'ati hadduu ku dhaha waa sabciya talw bixadfi alwaawi aluulaa waawga hore la xadfo la gooyo takfiifan fudaydin la fudaydinayo daraaddeed loo gooyo ya laba wow markay kulmeen ayaa waawgii hore yacni markaa la gooyey hadda waxaa lagu sameeyey xarakatu naqli baa lagu sameeyo ya yacni waxa weeye waxaa loo roray xarafka saxiixa ka horeeya ayaa markaysaga dammadii loo roray markaasaa waawgii dhacay iltiqaau saakinayn baa dhacay dabeedna kii horea la tuuray dabeedna taaluu bay noqotay waa tawjiih qiraadu laakiin waa sunna mutabaco yacni sidii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam lagala kulmay baa loo akhriyaa laakiin marka sidaas lagugu sheegaayo leeyahy saasaa lagu sameeyey saasay ahay saasay ahay saasay ahay waxay ku dhisan tahay fahansiin yacni marka la doonaayo sida yacni markaa qawaacidda waafaqaysa in lagu sharxayo laakiin sidii nebiga lagala kulmaa loo akhriyey culammada quraadu kuma tasarufin waxbana kama beddelin laakiin carabi markay sidaa ugu hadashay maxaa lagu tawjiihinaya waxaa lagu tawjihinaya saas aw tucridu ama a ka jeesataan can adaa'iha yacni gudashada aa markhaatiga gudanaysaano aa caddaynaysaan faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira faina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay bima tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaa mid u aqoon badan buu ahaaday fayujaaziikum bihi idinka abaalmarinaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow aaminuu rumeeya daawimuu cala aliimaani iimaanka daa'ima billaahi allaha rumaynaysaan wa rasuulihi iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam aa rumaynaysaan waalkitaabi iyo kitaabkii yani markaa rumeeya bimacnaa rumayntiisa daa'ima iimaankiisana korarsada aladii kitaabkaasoo nuzila nuzila waa laba qira'a la akhriyey nazala iyo nuzila alladii kaasoo nazla uu ku soo dedejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo dedejiyey ama nuzila lagu soo dedejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisii muxamed ahaa sala allahu aleyh wasalam nuzila iyo nazla waa laba qira'o sabciya ah. muxamadin sala allahu aleyh wasalam wa huwa alqur'aan waa qur'aanka alqur'aan iyo alqur'aan ba waa la yidhahdaa yacni qur'aankana labada waa la akhriyey qura'u sabca qaarkoodna mawdic kastoo qur'aan ku alqur'aanu iyo alqur'aanu waa labada qira'a waa jiraan waa laba qira'a sabci waalkitaab iyo jinsiga kitaab rumeeya oo rumayntiisa daa'ima alladii kaasoo unzila la soo dejiyey min qablu iminka ka hor ama nebi maxamed ka hor la soo dejiyey cala rusuli rasuullada lagu soo dejiyey bimacna alkutub waalkitaabi waxay u dhacaysaa kaa labaad weeyaane macnaha kutub buu u dhacaya oo ugu dhacaya asha ku jirtaa jinsiye ahoo waxaa laga tilmaamaya jinsi lkitaab marka kutubtii nebiyadii hore lagu soo dejiyo o dhan baa soo gelaya hadday towraad tahay iyo hadday injiil tahay iyo hadday zabuur tahay iyo hadday yani marka kutub kalean laynoo sheegin tahayba wa fii qira'atin qira'a kale waxaa ku sugnayd bilbinaa'i lilfaacili faacili loo binaynaa fi lficlayn labada ficilba nazala iyo anzala marka unzila iyo anzala iyo nuzila iyo nazala laba qiraa'o ayaa ku sugan marna faacil baa loo bineeyey marna yani markaa mafcuul baa loo bineeyey ligayr ilfaacil baa loo bineeyey waman yakfur billaahi ku kastoo allah ka gaalooba oo malaaikatihi malaa'igtiisa ka gaalooba oo kutubihi iyo kutubtiisa ka gaalooba kutubta ilaahay wa rusulihi iyo rasuullada ilaahay ka gaalooba walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe qiyaamada ka gaalooba faqad dalla xaqiiqe waa habaabay ama waa lumay dalaalan ambasha ayuu lumay baciidan fog oo xaqa ka dheer can ilxaqi xaqa ka fog ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bimuusa nebi muuse rumeeyey wa hum lyahuudu waa yahuuddee uma kafaruu deedna gaaloobay bicibaadatihim ku gaaloobay cibaadada ay caabudeen alcijla weylka ama dibiga ay caabudeen ay ku gaaloobay uma aamanuu intaa dabadeedna rumeeyey bacdahu ay bacda cibaadati alcijli markay weylka ama dibiga caabudeen dabadeed rumeeyey oo iimaan haddana la yimid uma kafaruu deedna gaaloobay biciisa ciisa bnu maryam ka gaaloobay uma isdaaduu deedna korarsaday kufran gaalnimo siyaadsaday bimuxammadin muxamed ay ka gaaloobeen bay gaalnimo ku kororsadeen yani kufran bimuxamed bay gaalnimo ku kororsadeen lam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin liyakfira lahum ay muriidan mid doonaaya ma aha laamkani waa laam ljuxuud yacni kown maadi ah oo manfi ah baa ka hormara imaa maadi ah lafdan wa macnan wa imaa macnan yani ah laa haddii maa kaana haddii la yidhaahdo ay ka hormarto maa kaana kaana lafdan wa macnan ayay markaa u tahay maadi lam yakun illaahu liyakfira lahum yacni marka waxa weye markaana kown maadi ah yacni macnan laa lafdan baa ka hormaray marna kown maadi ah lafdan wa macnan oo manfi ah baa ka hormaray marna kown maadi ah yani macnan laa lafdan oo manfi ah baa ka hormaray marka hadda waxa weeye kown maadi ah macnan xagga macnuhu maadi ka yahy maadi macnihiisu weya lam baa gashay lam maadaamay gashay lamtu maxay ahayd waa xarfu jasmin wa nafyin wa qalbin sooma marka macnihii mudaaricay u bedelaysaa yani maadi maadi bay uqalibaysa maadi bay uqalibaysa lam yakun illaahu ilaahay ma ahaan liyakfira lahum ay muriidan liyakfira lahum culamada basriintu waxay qabaan yacni ficilka mudaaricee daba dhacaa laamkaasi ma aha isagu khabarkii maaha khabarkii kownka ma aha ee kownku wuxuu noqonayaa yacni isim iraado laga ishtiqaaqay oo laamka hortii la qadarayo ayuu noqonaya lam yakun illaahu muriidan liyakfira lahum ilaahay mid doonayay ma ahay inuu u dembi dhaafo way ka sii xeeldheeraansha badanta ilahay uma dembi xataa ma doonayo inuu dembi dhaafo hada ablaq laakiin qolada kuufiyiintu waxay leeyihiin ficilka mudaaric laftiisa noqonaya yani khabarkii noqonaya laamkan laamuljuxuudkuna zaa'id buu iska noqonaya ya marka lam yakun illaahu ilaahay ma aha liyakfira lahum ay khaafiran lahum miduu dembi dhaafaya maaha saasay u fasirayaan hada cinda alkuufiyiin lakiin sida basriyiintu irhaada la qadaraya muriidan lam yakun illaahu ilaahay ma aha liyakfira lahum ay muriidan mid doonaaya ma aha liyakfira lahum inuu u dembi dhaafo mid doonaya ma aha maa aqaamuu calayhi intay kufrigaa ku sugan yihiin inuu dembi dhaafo ma doonaayo walaa liyahdiyahum iyo inuu hanuuniyo toonna dooni maayo sabiilan wadda ahaan ku hanuuniyo ariiqan ila yacni waddo xagga xaqa ah inuu ku hanuuniyo ma rabo aayadda hore sababnuzuul culammadu waa sheegeen laakiin sababnuzuulku ma sugna ay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin faqiir iyo nin haniya isula yimaadeen oo deed aayaddu ay ku soo degtay sabab nuzuulkaasi ma asixin sabab nuzuulkuna wuxuu ka dhigan yahay xadiis marfuucu ka dhigan yahay maadaama xadiis marfuuca ka dhigan yahay dee waa in qawaaciddii xadiisigaa ah lagu eegaa oo in saxaabi ay ka sugan tahay in aayaddu sidaa ku soo degtay ila waxay leedahay xukmu rafci buu leeyahay sabab nuzuulkeeda ya tafsiiru saaxibin lahu tacalluqu bisabab rafcu lahu muxaqaqu saaxibu alcat alanwaar waa ka odhanaya waa saaxib almaraaqi isagaa alcatulanwaarka leh yacni tafsiir saxaabi oo tacalluq la leh sababu nuzuul marfuucnimaa muxaqaq u ah inuu xukmu rafci leeyihi wuxuu ka dhigan yahay kaannahu inuu nebigu sheegay saas aawadee hadduu taabici yidhaahdo saaya saasay ku soo degtay wax kaloo waa min qabiil mursal haddiiba xukmu rafci la siiyo qabiilmursal buu noqonaya noocaas ayuu noqonaya marka sababnimada calaa kulli xaal ma sugnaa aayaddu waa xukm caama waxaa laga tilmaamaya ahluliimaanka ayaa loogu yeedhay magaca iimaanka waxaanu ilaahay amray inay cadaaladda ku qumaan cadaaladda ku kacaan mar walbana cadaalad in lagu kaco yani way tahay markhaatigana ilahay dartii waa in loo furaa shahaadadii yani dhowo iyo dheeraba waa in marka waxa la caddeeyaa yacni qofka marka qariibkaaga ah ee dhow yacni markhaatiga markaa ka qalleeyo ha u sheegin yacni ha ku furin ha ku caddayn ha ku sarin in la yidhahdo ma ah waa sax maaha taas waa in lagu caddeeyaa haddii kale qofku waa dambaabaya waman yaktumha fa inahu aasimun qalbuh markhaatigii haddii markaysaga cid furtoo kale aan la helin horta markhaatigii in la furaa waa fardu kifaaya fardu kifaaya wey waa far alkifaaya cid kaleoo ka furato oo arrinkaa caddayso oo haddaan la helin waxay noqonaysaa inuu dembaabayo waman yaktumha fa innahu aasimun qalbuh kii shahaadada qarya qalbigiisaa dembaabay waayo maxalka markaysagaa dembigaas yani marka uu ka dhacay waa xaggee waa qalbiga qalbigaa lagu qariyey marka shahaadadii waa in la caddeeyaa waa in la furaa siday tahayna waa in loo furaa aan la qalloocin ya kan baa daciifa ka daaya iyo kan baa markaysa markaa yani eh, yani isagu markaa eh, xoolo badan ama maal badan ama hayn badan ee eh, isaga markaysaa markaa dusha ka saara ya yani yo kan baa faqiira uga tura iyo kan baa haniya markaysaa markaa waxaan yani ka xadhig xidha oo ka daaya ama isaga ku moosa midnaba waa inaan la odhan ya yani mid walba waa in markaa siday tahay markhaatigu waa in loo furaa cadaaladda waa in la maraa cadligaa la rabaa marka hawaha raacina xaqana ha ka weecanin haddaa markhaatiga qalloocisaan iyo haddaa markaa e, qarisaan oo inaa furtaan ka jeesataanba ilaahay waa idin og yahay waa tahdiid waa hanjabaad waa idinka abaalmarinaya anigu waa tahdiid loo hanjabayo hadda layigaa iyo icraadka nusuustana waa dhacdaa in lagu sameeyo waqtiyada qaarkood waa inaga nidhi ahlulbidac maxay sameeyaan adilada kullidiga ah waxay ugu camalfalaan ima billayi wa ima bilicraab ama macnaheeda ay qalloociyaan oo taxriifiyaan oo beddelaan may aayaddu siaad moodday loogama jeedo xadiisku siaad moodday loogama jeedo sidiiyo sida weeyi ha ama yuxmalu calaa kada ha xadiisku madhabkayga ka hor iman maayo yuxmalu calaa kada waxaa lagu xambaarayaa sidaa aya saasaa lagu xambaaraya ku taar ta noocaasi waxay noqonaysaa iyo qalloocin la qalloocina waxay noqonaysaa yacni sidii daahirka marka laga leexinayo waa in markaa qariino ama daliil caddaynaya sidii loo keenaa maxaa qaacida loo raacay tahay ma iga duunbaa iga duumaaha dee waa inay jirtaa wax caddaynaya maxaa qariino u ah marka leeyahay saasaa lagu xambaarayaa waa in la yidhahdo daliilkan kale si aan u caaridin jamcan bayna daliilayni daliil kaloo masalada kaga cad baa jira haddamaarta oo khaas ah kanna marka waxa weeye marka ixtimaal buu leeyaho sidiiyo sida waa aqbalaya kan kale si aan uga hor iman jamcan bayna daliilayni baa markaa sidan loogu xambaaraya waa la yidhahdaa laakiin daliilka kalaa keensaday ya laakiin haddii aan marka waxa weeye daliil kale oo dee markaysa markaa meeshii loo cuskanaya aanu jirin iyo qariino caddaynaysa markay saa looga jeedo dee maaha in laha yuxmalu calaa kada la iska yidhahda maaha waxay noqonaysaa ta qalaq ay noqonaysaa ya waxaa ka dhacday marka waxa weeye yani marka tacasubka madaahibta marka laga warramaayo inay mashaayikhda qaarkood ay yidhaahdeen oo qarniyadii dhexad noolaa kullu aayatin tukhaalifu maa calayhi asxaabuna fahiya ima mu'awala wa ima mansuukha wa kullu xadiisin yukhaalifu maa calayhi asxaabuna fahuwa ima mu'awalun wa ima mansuukhun yacni aayad kasta oo khilaafaysa waxa asxaabtayda madhabkay yani markaa qabo ya khilaafsan sheikh marka mashaayikhda xanafiyada ka mid a xanafiyaduna sida badan madaahibta kale saddexda ah masaa'il badan bay isku khilaafaan oo saddexa madhabooda kale israacaa xanafiyaduna gees kale martaa marar badan bay saasi dhacdaa oo xagga axaadiista laga axaadiis badnaa markaa saas aawadeed sheikh xanafiya wuxuu yidhi aayad kasta oo khilaafaysa sida asxaabtayada xanafiye ay qabaan khilaafsani waa laba miduun ama waa mu'awalo macno kalea lagu awilayaa macnaha daahirka ka muuqda aan ahayn ama waa mansuukho waa la nasakho laguma camalfalayaba wa kullu xadiisin yukhaalifu maa calayhi asxaabuna fa huwa ima mu'awalun aw mansuukhun xadiis kastooo khilaafaya waxa asxaabtayda xanafiya ku sugan yihiin ya ama waa mu'awal oo macno daahirka khilaafsan baa lagu awilaya wa ima mansuukhun ama waa mansuukho markaysaa waa la nasakho laguma arrin khalada iyadoo masaladii markaa madaahibtu isku khilaaftay oo markaysaga laga yaabo jumhuurkuba inay qaateen daahirka xadiiska ay qaateen in la yidhahdo hadday khilaafsan tahay madhabkayaga waxa weye muawala ma waa mansuukh miisaanka wax lagu miisaamaya madhabka miyaa mise waa nusuusta ayuhuma saxdu waxay tahay dee nusuusta lagu miisaama marka waxa weeye calaa kulli xaal yani markaa dadka qaarkood waxaa dhacdaa inay waxa weeye shayga markaa khilaafaya siday ku sugan yihiin ama bidcadooda marka ka hor imanaya ama yani markaa akhtaada ay ku sugan yihiin marka caaridaya oo ka hor imanaya nusuusta ama waxay ku sameeyaan ima layi wa ima icraab ama macnahoeday taxriifinayaan oy leeyihiin muawal calaa kada war maxaa saa ugu awishay bidaliil bidaliili maada ama waxay leeyihiin ama waa ka aamusayaanba oo mama soo qaadayaanba nusuusta kale kaanahu inayna jirin waatay a'immadii salafka qaarkood yidhaahdeen sida marka waxaweyaan yani wakiic ibnu jaraax iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi ay yidhaahdeen ahlu sunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim wa ahlulahwaa'i yadkuruuna maa lahum wa yaktumuuna maa calayhim waa laba imaam oo a'immadii salafka ka mid a ah. wakiic ibnu jaraax mashaaikhdii shaafici buu ka mid ahaa ya shakawtu ilaa wakiici suua xifdi farshadan ilaa tarki almacaasi riwaayaadu wax ka warinayana waa la hayaa shaafici uu leeyahy markaysaga xaddaanii wakiic cabdiraxmaan ibnu mahdina isku wakhti bay ahaayeen imaamu shaafici waa ninka sababtiisa uu qoray alrisaala cabdiraxmaan ibnu mahdi baa la soo xidhiidhay xagga dhimashada waa ka horaan dhintay waxaana filayaa inuu sanawaad ka weynaa waayo isagu dhowr iyo sagaashan ka budhintay labadii boqol intaanu soo gaadhin buu dhintay halka marka cabdiraxmaan mahdi waa la soo xidhiidhaya shaafici oo odhanaya axaadiis iska kaaya khilaaftaa jirta saanu axaadiista u kulminaynaa dabeedna kitaabu risaaluu qoray cabdiraxmaan ilmahdi buu u diray risaale maxaa loogu bixiyey waa irsaalka loo dirayy cabdiraxmaan ilmahdi arisaalatuula saasay ahayd laakiin risaaladu u diray lama hayo dib buu tan markii dambe u alifay haddana mar labaad mar labaad buu alifay marka labadoodu maxay yidhahdeen cabdiraxmaan ibn mahdi iyo wakiic ibnu jaraax ahlu sunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim ahlu sunnadu waxay sheegaan wixii iyaga xujo iyo daliil u ah iyo wixii daliil ku ah eh lays odhan karo cid kalaa daliishan karta labadaba waa sheegaan oo wixii cid kale daliishan kartana way ka jawaabaan sayna u caaridayn wa ahlulahwaa'i yadkuruuna maa lahum wayaktumuuna maa calayhim dadka ahlulahwaaga ahlubidacihii wixii iyaga xujo waabay sheegaan wayaktumuuna maa calayhim waxay qarinayaan wixii xujo ku ah maxay ka samaynayan icraab wain talwuu aw tucriduu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira marka xagga shahaadada siay u gasho ayaa nusuusta laftoodana sidaas ay dhacdaa ay ka timaadaa aayaddan kale allah wuxuu amrayaa mu'miniinta isagoo iimaan ugu yeedhay ayuu haddana iimaankii amrayaa miyana taxsiilu xaasil ahayn yaa ayuha aladiina aamanuu markii iimaan loogu yeedhay iimaankii waa loo sugay soo maa haddana waxa la aaminuu rumeeya taxsiilu xaasil waa maxay shay jira marka la jirsii taxsiilu xaasil maaha sayna taxsiilu xaasil u noqonayn shay jira jirsidiisa aanay u noqonayn waxayna u noqonayn waa midda koowaade yacnii iimaanka markan bay ku sugan yihiin laakiin mustaqbalka inay iimaankaa ku sugnaan doonaan mid xaasila weli maaha marka wakhtiga mustaqbalka iimaan la kaalaya bimacnaa daaimo ku sugnaada ila iimaanka mustaqbaliga ahi marka xaasil weli ma lam yaxsul bacdu weli ma xasilin waa sababtu kuugu fasiray daawimu cala aliimaan shay labaad baa jira shayga labaad waa maxay aliimaan cinda ahli sunnati waljamaaca yaziid wayanqus iimaanku ahlu sunnaha agtooda waa kordhaa waana nuqsaamaa marka laba shay baa laga qaadanayaa aaminuu iimaanka kororsadoo sii xoojiya iimaankaa rumaysan tihiin ila waa ziyaadaaye ya kordhiyaoo sii xoojiya iyo daa'ima labadaba labadaba saasaa loo amrayaa marka dawaam keliya la amri maayo dawaam iyo isdiyaad baaba labadaba la amrayaa cinda ahli sunnati waljamaca taasina waa saas weeye aayadda qaybta dambe waxaa laynoogu sheegay kii ka gaalooba allah iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rasuulladiisa iyo mayowmul baadiyow yacni xaqa ka fog buu baadiyoobay arkaanta iimaanku waa lix shan ka mida laynoogu sheegay halkani qofka ka gaalooba qadarkii unbaa maqan an tumina billahi wa malaa'ikatihi wa walyowmi alaakhiri soo wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi marka shantaa kii ka gaaloobaa waxa weeye faqad dalla dalaalan baciida dalaalka baciidkiina waa dalaalka kufriga waa dalaalka kufriga marka arkaanul iimaani sitta arkaanta iimaanka lixdaa kii laga gaaloobaba waxa weeye markaa ama la inkiraba waxa weeye gaalnima ka imanaysa laakiin shantani waa ugu sii daran qadarka laftiisana dee waa lagu gaaloobaa waatii imaamu shaafici uu yidhi khaasimu alqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wa kafaruu imaamu shaafici muxuu yidhi qolada qadariyada ee qadarka inkiraysa waxaa kula doodaan cilmiga ilaahay hal kaana allahu yaclamu alashyaa qabla wuquuciha ilahay ashyaada hore ma u ogaa mise uma ogeyn fain aqaruu khusimuu hadday qiraan cilmiga ilaahay waa laga qaalib noqonaya oo maraatibta kale qadarkana inay qiraan baa ka laazimaysa ya wa kafaruu hadday cilmiga ilaahay inkiraan oo yidhahan ilahay ashyaada ma ogeyn markay dhacdo dabadeed buu ogaanayaa kafaruu way gaaloobayaan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk